بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين الدرس السابع والثلاثون درسiga toddobiyo soddonaad السنة التaaسicaة min الهiجرة sanadii sagaalaad ee gaswatu tabuuk darsigani waxa uu ku saabsan yahay ama ka warrami doonaa biidn illaahi tacaala duulaankii la magac baxay gaswatu tabuk fi sanati taasicati sanadii sagaalaad dhexdeeda xadaat waxaa dhacday gaswatu tabuuka dagaalkii ama duulaankii la magac baxay gaswatu tabuk walam yakun manuu dhicin fiihaa tabuuk dhexdeeda xarbun wax dagaal ahi ma dhicin wa sababuhaa sababteeduna waxay ahayd annahu balaga arasuula sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulka soo gaadhay war sheegaya anna aruuma nimankii reer ruum tajamacat bishaami inay isku urursadeen meesha loo yaqaano shaam limuxaarabati lmuslimiina si ay muslimiinta ugula dagaalamaan fii bilaadihim deegaankooda oo weerar ay usoo qaadaan fajahaza rasuulu fajahaza sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu diyaariyey jeyshan ciidan min almucsiriina ka mid ah dadkii xilligaa culayska iyo abaartu ay haysay oo dee saxaabadii ah yabluqu cadaduhu ciidankaasoo tiradiisu ay gaadhayso halaahiina alfan konton ee soddon kun oo nin wa dalaba waxaa rasuulku uu ka codsaday nafaqatahu ciidankaa kharashkiisa inay bixiyaan min alagniyaa'i raggii hodanka ahaa falabow way aqbaleen dalaba rasuuli sala allahu calayhi wasalam codsigaa rasuulka uga yimi wa kaana akarahum nafaqatan saxaabigii ugu waxbixinta badnaana waxa uu ahaa cuhmaan bnu cafaana radia allaahu canhu wa qaadhaan ururintaasina waxay noqotay awala ktitaabin fi lislaami isqoriddii ugu horreysay ee qaadhaan iyo diyaarin ciidan kharashkiisa la diyaariyo la isku qoro oo ragga aqniyadae maalqabeennada ahi ay qaybsadaan wajaaءahu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa rasuulka u yimi sabcatun toddoba min fuqaraa'i اlmadiinati ka mida fuqaradii magaalada madiina fuqahaa buu qorayaa kitaabkaygu laakiin fuqaraa baa saxa yatlubuuna iyagoo rasuulka ka codsanaya an yaxmilahum gaadiid ay raacaan oo dagaalka ay kaga qayb galaan inuu siiyo faqaala lahum rasuulku waxa uu ku yidhi laa ajidu heli maayo maa axmilukum calayhi gaadiid aan idinku qaadon idin siiyo fawallow way jeedsadeen walxaal bay jeedsadeen acyunuhum indhahoodu tafiidu ay burqanayso min addamci ilmo daraaddeed ama waxa ilma ay ka qubanayso maxaa talow arrintaa kalifay xasanan murugo ay ka murugaysan yihiin oo oy ka tiiraanyisan yihiin anlaa yajiduu inaanay helaynin maa yunfiquun waxay bixiyaanoo ay dee waxa weeye gaadiid iyo sahayba ka dhigtaan uma dabeetana saara biljeyshi rasuulku ciidankii ayuu dhaqaajiyey xataa wasala ilaa tabuuka ilaa tabuuguu gaadhay falam yajid fiiha tabuug markii la gaadhay gudaheedii iyo deegaankeedii laguma helinbo rasuulku ma arag jeyshan wax ciidan ah oo halkaa jooga kamaa balaqahu sidii marka hore warku uu ku soo gaadhay ee ahayd ciidan baa halkaa isku urursaday si ka duwan baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu tegay Ah, darsigani waa sanadii sagaalaad waxyaabihii dhacay mid ka mid eh wuxuu ku saabsan yahay ghaswatu tabuk waxaa kaloo loo yaqaanaa ghaswat lcusrana waa la yidhaahdaa marna waxaa loogu magac daray deegaankaa duulaanka lagu qaaday marna ghaswadan waxaa loogu magac daray xaaladii xilligaa taagnayd oo ghaswatu tabuuk marka la yidhaahdo waa deegaankii iyo halkii duulaanka lagu qaaday oo tabuuga ghaswat lcusra haddii la yidhaahdana waxaa loogu magac daray xaaladii iyo duruuftii xilligaa taagnayd oo abaaro iyo culays badan waxa weeye ay jireen oo xilligaasun ay ahayd xilligii ay ugu dhoweyd in laga soo doogo abaartaa iyo culayskaa jiray marka labada magacba way leeday haddaba tabuuku meesha la yidhaahdo waa deegaan ku dhow ama u dhaxeeya waadilqura iyo shaam oo xagga shaam bay de waxa weeye xigtaa tacliiqa hoose kitaabkaygu wuxuu qoraya waa mawdicun bayna makata walmadiina iyana waa khata madbaciya maka iyo madiine ma aha waa waadi lqura iyo shaam ayuu udhaxeeya amaba deegaankaa tabuugu iyo mid udhexeeya qhaswadani iyo duulaankani sabab bay lahayd sababtaasi culimmadu way isku khilaafeen culamaau siyar way ku kala aragti duwan yihiinoo culimada qaarkood waxay dhaheen sababtu waxay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa soo gaaray soo gaadhay war odhanaya nimankii reer ruum boqorkoodii oo hiraqle la odhan jiray inuu ciidamo aad u tiro badan ku ururinayo meesha loo yaqaano tabuuk markaasaa rasuulku arrintaasi uu ka war helay dabeete waxa weeye duulaankaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo qaaday ciidankaana waa diyaariyey culimada qaarkoodna waxay leey maya sababtu may ahayn halkaa in ciidan isku urursaday ee markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka soo faraxashay maka iyo hareeraheeda quraysh iyo wixii la halmaalayay ka agdhowaa ee laga adkaaday in la muquuniyey baa rasuulku waxa uu qaaday tallaabo kaloo ah in duulaan lagu ekeeyo meelihii deegaanada carbeed agdhowaa ag markaa marna ciidan baa halkaa isku urursaday baa la yidhi waa sida kitaabkuna sheegay culimada qaarkoodna waxay leeyihiin rasuulkunbaa go-aansaday inuu duulaankaa qaado ciidan halkaa isku urursaday oo lagu weerar lagu qaaday muu jirin labada tay u dhacdoba ghaswatu tabuuk waa duulaankii ugu dambeeyey ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu raaco wa aakhiru gaswatin hazaha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam waxa weeye culimmadu ay tilmaamayaan oo kacab binu maalikoo ka mid ahaa raggii ka hadhay ghaswada isaga iyo labadii ninaa kale ilaahay qur kaga warramay wa cala alaaثati aladiina khullifuu dagaalka laga hadhay ama ka ay ka hadheenna kalu ahaa waa ghaswatu tabuuke baa wuxuu leeyahay duulaankaa aan ka hadhay wuxuu ahaa aakhiru ghaswatin hazaha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam waa duulaankii u dambeeye rasuulku raaco ciidamada waxa weeye isagu waxa weeye hogaankooda iyo hogaamintooduba u hayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankan xoog buu u diyaariyey weliba in tabuuk duulaan lagu qaadayo oo tabuuk la tegayo warkaa iyo iclaamkaana waa la bixiyey laba khaswo ayuu rasuulku sheegay halka in dagaalka iyaga toos loogu qaadayo la carabaabay duulaamada kale waa la sarbeebi jiray ee lama sari jirin laakiin labadan rasuulku waa khaybar iyo tabuuge toos buu u sheegay waayo labada mid waliba duruuf keenaysa in dadka loo sheego lagu wargeliyo si ay u garoobaan ayay lahayd tabuuk meesha la yidhaahda waa meel durugsan oo masaafo ahaan aan dhoweyn xilliga ay ku soo beegantana waa xilli adag labadaa arrimood ee isbarkan awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu sheegay oo uu ku wargeliyey in tabuuk duulaan lagu qaadayo ciidankaa rasuulku uu diyaariyey jeyshulcusri baa loo yaqaana ama waxaan leeay jeyshulcusrati baa loo yaqaana waa ciidankii xaaladii adkayd ee culaysku uu jiray ee abaaruhu jireen waxa weeye dee baxay ee duulaanka qaaday ciidankaa tiradiisu waxay gaadhaysay soddon kun maadaama xaaladdu ay adag tahay nin walibana inuu isdabaraa ay adag tahay abaara ba-anna ay jireen rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada kuwoodii aqniyada ahaa ee ilaahay waxsiiyey ayuu ka codsaday ciidanka kharashkiisa saanadiisa iyo saadkiisaba inay bixiyaan saxaabo fara badan baa markaa wax bixiyey oo abubakar baa ugu horeeyey cumar baa isna bixiyey cuhmaan binu cafaan baa bixiyey iyo rag kale laakiin ninkii ugu wax bixinta badnaa waa cuhmaan binu cafaan cuhmaan arrintaasi aad buu ugu faraxsanaa inuu noqday qofkii ugu dhaqaalaha badnaa ilaa markii dambe ee khilaafada uu hayay beri markii la diri doono nimankii dhibaatada iyo dulmiga ku waday markay iskuweerka ka qabteen gurigii iyo qasrigii uu ku jira ummadda uga talinayay waa kii ku lahaa ma og tihiin inaan ahay ninkii diyaariyey cusra ee kharashkiisa bixiyey markaa cumaan libintaasi isagaa yeeshay qofkii ugu dhaqaalaha badnaa ama dhaqaalaha ugu badan ku bixiyey ragga kale laftoodu waa dadaaleene oo abubakar oo kale wixii uu hayey markaas eh, lacaga u ke amaba dhaqaalaha ugu keenay laakiin cumaan haddana mu gaadhin waayo cumaan binu cafaan waxaa la sheegaa afar boqol eh, waxaan leeay afar kun oo dirham buu bixiyey oo waxa aan idhaahda may wuxuu bixiyey toban oo dinaar toban kun oo dinaar buu bixiyey waxaa kaloo uu bixiyey saddex oo awr waxaa kaloo uu bixiyey konton faras yacni waa maal baaxad leh ayuu bixiyey abubakar baa isna afar kun oo dirham keenay iyo dhaqaalo kale waa kii rasuulku ku lahaa ehelkaagii maxaad uga timi wuxuu hi ilaahay iyo rasuulkiisaan uga imi ha macnaha intii aan hayeyba waan soo qaaday dee lacag ahayd ha macnuhu maaha dee waan soo xaaluufiyey waxba umay hadhin dadka qaarkood ba waxay cuskadaan arrinta ama u daliishadaan dacwad buu u baxayaa wuxuu leeyay reerka ilahay rasulkiisan uga tegey calaa wasni dee taa abubakar oo kale sax ma ah lacagtii uu hayun buu keenay dee dhaqaalo kale guryuu lahaa beeruu lahaa laakiin hadda adigu adoo garab rarata aad tidhaahda ilahay rasuulkeesaan uga tegaya waa runoo ilaahay waa arsaaqi karaa awooddaana rabbi waa leeyay wa tacaala laakiin sababta adiga ahay sababtu cidda usoo shaqaynaysa marka qofku ma cuskan karo waajibki ilaahay uu saaray isagoo dayacay ma odhan karo ilahay rasuulkiisan uga tegey waayo dacwaddu waa min furuud alkifaaya cid ku filan amaba u kacda hadii la helo kuwii kale waa ka dhacaya waajibkaas reerkaaga iyo biilintiisi iyo kawarhayntiisuna waa fardu caynin calayk adigay waajib kugu tahay hadii fardu cayn iyo fardu kifaaye istacaaruddaanna ayuhumaa yuqadam de farducaynkaa mudana horeeya sooma waaya ciidankaasiba rasuulku calayhi salaatu wasalaam diyaarinta qaabkan ah oo in raggii lagu qoray qaadhaan waa qaabkaasi qaab yani cusub buu ahaa marka aan hore loo samayn jirin waa awalu iktitaabin fi lislaam waa wax isku qoriddii ugu horreysay islaamka dhexdiisa ee ragga inta wax lagu qoro dee waliba wax keeno ama wax isku qoraba ballan qaado waxaa rasuulka u yimi rag ka mida fuqaradii magaalada madiina iyagoo ka codsanaya gaadiid inuu siiyo ay dagaalka kaga qayb galaan laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam xilligaa waxba umu hay maadaama xaaladduba iska adkayd markii rasuulku uu ku uhi waxba idiin heli maayo iyagoo ilmaynayo ilintu ka qubanaysa ayay jeetadeen kana murugoonaya inaanay helaynin gaadiid ay kaga qayb galaan duulaanka isaga ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankii waa dhaqaajiyey ilaa tabuguu gaadhay hase ahaatee wax halkaasi ciidan iyo cadow jooga oo dagaal lagu qaadaba looguma tegin meeshii oo cidlo ah ayaa la tegey fi sanati taasicati sanadii sagaalaad dhexdeeda xadaat waxaa dhacday ghaswatu tabuuka walam yakun yani duulaankii tabuuk walam yakun manuu ka dhicin fiiha dhexdeeda xarbun wax dagaal ahay duulaanun baa la qaaday laakiin dagaalmuu dhicin wa sababuhaa sababteeduna waxay ahayd annahu balaqa rasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa soo gaadhay anna ruuma nimankii reer ruum tajamacat bishaami inay shaam isku urursanayaan si ay muslimiinta limuxaarabati almuslimiina fii bilaadihim si ay muslimiinta weerar ugu soo ekeeyaan oo ay ula dagaalamaan fajahaza sala allahu calayhi wasalam rasuulku dabeeto wuxuu ka mid a ah dadkii xaaladaa adag ku jiray abaaraha iyo dhibaatadu ay taagnayd xilligaa yablugu cadaduhu ciidankaasoo tiradiisu ay gaadhayso halaaiina alfan soddon kun oo nin wa alaba rasuulku waxa uu ka codsaday nafaqatahu ciidanka kharashkiisa min alaqhniyaa'i raggii maalqabeennada ahaa baa ciidankaa sahaydiisa iyo saanadiisaba laga dalbaday inay bixiyaan oo laga codsaday falabow way aqbaleen alaba rasuuli sala allahu alay wasalam codsigaa rasuulka wa kaana akarahum nafaqatan waxaanuu ahaa koodii ugu badnaa xagga waxbixinta ragga akhniyada ah cuhmaan bnu cafaana wa haada qaadhaankaa iyo waxbixintaasi awalu iktitaabin waa qaadhan ururintii ama wax isku qoriddii ugu horreysay ee filislaami islaamka dhexdiisa ka dhacday intii hore nin waliba isagaa isdaberi jiray inta wuxu uhi sheekhu waja'ahu calayhi الsalaatu wasalaam waxaa rasuulka u yimi sabcatun min fuqahaa'i lmadiina sabcatun min fuqaraa'i lmadiina toddoba ka mida nimankii fuqarada ahaa ee magaalada madiine deganaa ee waxayntoodu iska yaray yatlubuuna iyagoo rasuulka ka codsanaya an yaxmilahum gaadiid waxa weeye inuu siiyo ay dagaalka kaga qeyb galaan iyo duulaanka faqaala lahum rasuulku waxa uu ku uhi laa ajidu heli maayo maa axmilukum calayhi waxaan idinku qaado oo gaadiid aan idin siiyo ma awoodo fawallow way jeedsadeen wa acyunuhum iyadoo indhahoodu tafiidu min addamci ay burqanayso ilmo awgeed xasanan iyagoo ka murugaysan anlaa yajiduu inaanay helaynin maa yunfiquuna waxay bixiyaanoo sahay iyo ba ay ka dhigtaan uma saara biljeyshi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankaasi ayuu dhaqaajiyey xataa wasala ilaa tabuuka ilaa tabuug uu gaadhay falam yajid fiiha jeyshan wax ciidana halkaa ugumuu tegin rasuulku kamaa balaqahu sidii warkuba uu kusoo gaadhay marka hore ahayd inuu ciidan joogo taa meeshii looguma tegin as'ila mataa xadaat gaswatu tabuuka goorma ayuu dhacay duulaankii tabuuk lagu qaaday ma sababuhaa sababteedu maxay ahayd miman jahaza alrasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku yuu ka diyaariyey jeysha ghaswati tabuuka ciidanka duulaanka waxa weeye ku qaaday tabuuk rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacnii cidda uu ka diyaariyey ciddii raacday iyay ahaayeen iyo ciddii diyaarisayba wamaa cadaduhu tiradoodu iyy waxa wey maxay ahayd miman alaba nafaqatahu rasuulku ciidankaas ahaydiisa iyo saanadiisa ayuu ka dalbaday man jaa fi dalika alwaqti rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa u yimi isla xilligaa ciidanka uu diyaarinayay wamaada alabuu minhu rasuulka maxay ka codsadeen qoladaasi addarsu athaamin wahalaaثuun darsiga sideed iyo soddonaad takhalufu lmunaafiqiina waa hadhiddii munaafiqiintu ay ka hadheen duulaanka isaga ah lama taahaba rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku markii uu u diyaargaroobay lilkhuruuji bixitaan qaala qowmun min almunaafiqiina qolo munaafiqiintii ka mid aba waxay ku yidhaahdeen libacdihim barhkood laa takhrujuu fi lxarri war kulaylkan iyo culayskan xilligan jira awgii waxba ha bixinaya iska jooga dagaal iyo duullaantoona ha raacina waa xilli kululeh faanzla allahu fiihim nimankaa warkooda ilaahay wuxuu ka soo dejiyaa aayaadkan wa laa tanfiruu fi waxay yidhaahdeen waroy kulaylkaa iyo culayskaa jira waxba dhexdiisa ha iska jooga qul waxaad tidhaha nebi moxamedow nimanka sidaa le waxaad ku tidhaahdaa naaru jahannama naarta jahannama ayaa ashaddu daran xaran xagga kulaylka low kaanuu yafqahuun waa hadday fahmayaan fatakhallafa cabdullaahi bnu ubayin waa ra-iisu munaafiqiine cabdullaahi bnu ubay baa waxa uu ka hadhay maca kaiiri min almunaafiqiina isagoo oo la hadhay in badan oo munaafiqiintii ka mid ah nasala fiihim qowluhu tacaala kuwaana waxaa ka soo degay oo ilaahay ku soo dejiyey warkooda aayaddan qur'aanka ah waqacada aladiina kadabu allaha warasuulah dagaalkaa waxaa ka fadhiistay oo aan raacin kuwii ilaahay iyo rasuulkiisaba beeniyey wasta'dana arasuula sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulka idan iyo fasax weydiistay almucadiruuna kuwii waxa weeye mucadiriinta ahaa ee cudur daaranayey oo min alacraabi ka mida nimankii reemiyiga ahaa oo dee cudur daara sheegtay wa bacdulmunaafiqiina iyo munaafiqiintii oo iyaga laftoodu fasaxa iyo dagaalkaa inay ka hadhaan codsaday fa aadina lahum rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo u ogolaaday fawabaka allaahu ilaahay waa canaantay almunaafiqiina munaafiqiinta ayaa ilaahay ku canaantay hadhidda biqowlihi baa ilaahay ku canaantay hadalka uu ilaahay yidhi low kaana caradan qariiban haddii duulaankaasi uu noqon lahaa mid laga helayo caradan qariiban haniimo dhow wa safaran qaasidan iyo masaafo gaaban la tabacuuka way ku raaci lahaayeen walaakiin hase ahaatee waxaa kaa hadhay kaa reebay bacudat calayhim ashuqa masaafadii baa ku fogaatay wasayaclifuuna billaah ilaahay bay kuugu dhaaranayaan oo waxay odhanayaan low istaطacnaa haddaanu awoodi lahayn lakharajnaa macakum waanu idin raaci lahayne laakiin cudurdaar baa jira waxaa ilaahay leey yuhlikuuna anfusahum nafahooda ayay halaagayaan oo cadaab iyo ciqaab u sababayaan beenna waa ku dhaaranayaan wallahu yaclamu inahum lakaadibuun ilaahayna waa ogyahay inay beenaalayaal yihiin oo been sheegayaan waqad cataba allaahu alla waa ku canaantay cala rasuuli sala allahu calayh wasalam fi lidni lahum fasaxa iyo ogolaanshiyaha nimankaa munaafiqiintaa loo ogolaaday inay ka hadhaan dagaalka ilahay rasuulka waa ku canaantay biqowlihi baa ilaahay uu ku canaantay ilaahay uu yidhi cafa allaahu canka ilaahay baa kuu dhaafay nebi moxamed oo kaa cafiyeye lima adinta lahum maxaad ugu fasaxday dagaalka inay ka hadhaan xataa yatabayana laka ilaa ay kuu kala caddaanayaan alladiina sadaquu kuwa runta sheegaya ee cudurdaar rasmiya haysta wa taclam alkaadibiina sidoo kale aad ogaanaysa beenaalayaasha aan cudurdaar haysane doonayo un dagaalka inay ka hadhaan inamaa yastadinuka waxaa fasax ku weydiisanaya un aladiina laa yuminuuna biاllahi walyowm اlaakhir kuwan doonaya inay kaa hadhaan ee fasaxa iyo samaysanaya waxa weeye cudurdaarada beenta waa kuwa aan ilahi iyo rasuulkiisaba rumaysnayn wartaabat quluubuhum quluubtoodu waa shakisan tahay ille waa munaafiqiin fahum fii raybihim shakiga ay ku sugan yihiin baa yataraduuna ay ku dhex noqnoqonayaan rag yani shakiga ay ku dhex jiraan ba ay dhex wareegayaano niman dee yaqiin iyo iimaanla ma aha uma kadabahum allahu kadibna ilaahay waa beeniyey fii cudrihim cudurdaarkoodii iyo wixii ay lahaa amarmarsiyihi ay sheeginayeen biqowlihi baa ilaahay ku beeniyey walow araadu lkhuruuja hadday bixitaan doonayaan iyo inay ku raacaan nebi muxamedow la acadduu lahu way u diyaargaroobi lahayn cuddatan diyaargarow walaakin hase ahaatee kariha allaahu ilaahay baa nacay inbicaahahum inay idin raacaanoo fahabatahum ilaahay waa dib dhigo waa laydinka reebay wa qiila waxaana lagu yihi uqcuduu fadhiya maca alqaacidiina ha kuwa dagaalka ka fadhiistay ee howlgabka iskala jooga baa layihi taasaa qalbigooda gashayoo waa kuwaa ka hadhay dabeetna walikay laa ya'sa almuslimuuna waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala yani waxa weeye nimankaasi loo tilmaamayaa in warkooduna been ahaa cudurdaarkooduna aanu waxa weeye run ahayn likay laa ya'sa almuslimuuna si aanay muslimiintu uga murugoonin calaa qucuudi lmunaafiqiina munaafiqiintu fadhiga ay ka fadhiisteen duulaanka isaga ah waa taa layihi aayaadku tilmaamayaan in uun khayrba ay u ahayd inay ka hadhaan marka kaba warwari maayaan warwar kama qabaan muslimiintu nimankani hadhidda ay dagaalka ka hadheen ay raaci waayeen waayo hadday raaci lahaayeen dhibaatiyo culaysun bay la dhex joogi lahaayeen qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi low kharajuu fiikum hadday idin raaci lahaayeen maa saaduukum idinkumay kordhiyeen ilaa khabaalan fasaad mooyaane wala awdacuu khilaalakum dhexdiinnana fitno iyo isku dir ayay dhici dhigi lahaayeen yabquunakum lfitna iyagoo idinla doonaya fitna iyo kharibaad wa fiikum waxaana dhexdiina ku sugan samaacuuna lahum kuwo iyaga u dhaga nugul wallahu caliimun biaalimiin ilaahayna waa mid u cilmi badan kuwa dulmiga wada laqad ibtagaw lfitnata min qablu horay fitantaa u raadiyeen oo muslimiinta u dhex dhigeen waqallabuu laka alumuura arrintana ay kuu gediyeen xataa jaءa alxaqu ilaa xaqii uu yimi wadahara amru اllah amarkii ilaahayna caddaaday wahum kaarihuun iyagoo dhibsanaya inay ku caddaato arrintaas Ah, darsigani wuxuu tilmaamayaa ghaswatu tabuuk maadaama oo dagaalka iyo duulaankaasi uu ahaa mid xaalad iyo xilli adag ku soo beegmay masaafaduna ay aada u durugsanayd jawiga iyo cimiladuna mid aada u kulul ay ahayd waa meelaha lagu kala baxe eh munaafiqiintii baa ka hadhay laba qaybood baanay u qaybsadeen qaar kaba dhuunto oo aan sooba bixin iyo qaar cudurdaar samaystay oo waxa weeye marka horebana arrin ay heshiis ku ahaayeen oo isku waaniyeen ay isku wacdiyeen bay ahayd laa tanfiruu fi lxar war kulaylka aha ah u bixina bay dhahay iska jooga nin walba gurigaaga iska jooga waxbaha bixina waayo marka horeba duulaanada iyo dagaalada la qaadayo iimaan iyo islaamnimo iyo litakuuna kalimat llahi hiya alculya dee uma baxan iyagu waxay marka horeba u raaci jireen laba qodob masaafadoo inta badan iska dhoweydoo de aanay culays badan u arkaynin iyo dee jawigoo iska degana iyo inay rajaynayeen haniime in laga helayo nin walba wuxuu is odhan jiray kullii xoolaa la qaybsanayaae ka gaadh oo ha ka hadhin haddaba markay arkeen duulaankan iyo halka lagu qaadayo masaafaduna mid dhow inaanay ahayn xaaladuna iyo xilliguna uu yahay xilli adag baa waxay isla qaateen dagaalkaa inaanay ka qayb gelin qaar markaa kaba muquurtay iyo qaar cudurdaar keensaday noqdeen marka oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam fasax weydiista ah, cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul oo ah munaafiqiinta hormoodkoodii iyo hogaamiyahoodii baa waxa weeye in badan oo ka mida munaafiqiintii la haray waxaa kaloo cudurdaarkii keentay qaybo ka mid a acraabtii dadkii reemiyiga ahaa iyo magaalada madiine hareeraheeda deganaa iyo munaafiqiintii rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam waa ka ogolaaday cudurdaarkaa munaafiqiinta waa lagu canaantay ay dee keeneen ile cudurdaar beena buu ahaa waxaana ilaahay tilmaamay haddii haniimo yarow dhow iyo masaafo dhow ay noqon lahayd iyo haniimo la hubo inay raaci lahaayeen oo dagaalka ay ka qeybgeli lahayn iyo duulaanka hase haatee masaafadii baa fogaatay waxaana iseemalaha haniima halkaa kama soo socoto dabeetana waa kuwaa ka hadhay waxaa kaloo sheekhu inoo tilmaamay ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisii moxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam waa ku canaantay idankaa iyo fasaxaa munaafiqiinta uu siiyey oo waa ka ilaahay tilmaamaya cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wa alkaadibiin waxaa kaloo rabbi tilmaamay cudurdaarkoodunuu been ahaa waxbana aanay ka jirin oo qofka dee diyaar ah ee xaaladii ku habsata kadis ah oo dagaalkii ka reebta dee waa la yaqaana waa nin markii hore diyaargaroobay oo diyaar ahaa duruufi ku timi sidaana uga hadhay laakiin marka hore umay diyaargaroobin taasna waxay tilmaamaysaa marka horeba inay baxaan oo ay dagaalkaa ka qayb galaan qorshahooda inaanay ahayn oo qorshahaba ugu jirin ilaahay subxaanahu watacaala muminiinta iyo muslimiinta wuxuu ugu laab qaboojiyey munaafiqiintaasi ka hadhay inaanay wax alliyaala waxay yeelayaan bal dhibaato unbay kala hadheenba iyo waxa weeye inay dhex gelin lahaayeen fitno ile mar walbay muslimiinta raacaan waxbay ka dhex bilaabi jireen oo dee qaar iska maqlo oo iska qaatana waa laga heli lahaa muslimiinta oo warka iyo balaayada ay faafirayaan iyo isku dirka dee ka dhegaysata nimanka waxaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u caddaatay in fasaxyadaa uu bixiyey iyo munaafiqiintaasi dee ilaahay subxaana wa tacala waa kaa ku canaantay laakiin waa laga cafiyey cafa allaahu canka waabaa laga dhaafay waa laga saamaxay laakiin arrin aan sax ahayn inay ahayd ayaa aayaddu ay tilmaamaysaa lama taahaba rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku markii uu u diyaar garoobay lilkhuruuji bixitaan qaala qowmun min almunaafiqiina qolyo munaafiqiintii ka mid ahba waxay ku yidhaahdeen libacdihim badh iyaga un ka mid a laa takhrujuu fi lxar war kulaylkan ha isku bixina iska jooga faanzla allahu fiihim ilaahay nimankaa nimankaa warkooda iyo arinkooda wuxuu ka soo dejiyay aayaadkan qur-aanka wa qaaluu laa tanfiruu fi lxar waxay yidhahdeen iyagoo isla hadlaya kulaylkaa ha u bixina qul waxaa tidhaha nebi moxamedow naaru jahannama naarta jahannama ayaa ashaddu xaraa daran xagga kulaylka low kaanuu yafqahuun waa hadday fahmayaan fatakhalafa cabdulaahi bnu ubay cabdulaahi bnu ubay baa wuxuu la hadhay maca kaiirin min almunaafiqiina in badan oo munaafiqiintii ka mid a ah. nazla fiihim qowluhu tacaala nimankaa warkoodana ilahay wuxuu ka soo dejiyey waqacada aladiina kadabuu allaha warasuulah waxaa hadhay oo dagaalkaa ka fadhiistay kuwa ilaahay rasuulkiisa ma beeniyey wasta'dana arasuula sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulka fasax iyo idan weydiistay almucadiruuna kuwii waxa weeye dee cudurdaarka sheegtay oo min alacraabi ka mid ah wa bacdu lmunaafiqiina iyo munaafiqiintii qaarkood faadina lahum rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa u ogolaaday oo waa u fasaxay fawabakha allaahu ilaahay waa ku canaantay almunaafiqiina munaafiqiintii cudurdaarkaa beentaa sameeyey biqowlihi baa ilaahay ku canaantay low kaana caradan qariiban haddii uu jiri lahaa caradan yani haniimatan haniimo qariiban dhow oo ay hubaan dee wa safaran iyo safar qaasidan masaafadiisu gaaban tahay hadday intaa heli lahaayeen la tabacuuka way ku raaci lahaayeen walaakin hase ahaatee bacudat calayhim waxaa ku fogaatay ashuqatu yani waxa weeye masaafadii wasayaxlifuuna billaahi ilaahay bay ku dhaaran doonaan nebi muxamedow waxaanay odhanayaan low istaacnaa haddaanu awoodi lahay laharajnaa macakum waanu idin raaci lahay yuhlikuuna anfusahum baa ilahay leey nafahoodii bay halaagayaanoo been iyo cadaab ku halaagayaan wallahu yaclamu inahum lakaadibuun waqad cataba allahu cala rasuuli sala allahu alayhi wasalam ilaahay waa ku canaantay rasuulkiisii muxamed ahaa sala allahu alayhi wasalam fi lidni lahum ogolaanshiyaha uu siiyey qoladaa hadhay biqowlihi baa ilaahay ku canaantay cafa allahu canka ilaahay waa kaa cafiyey nebi muxamedow lima adinta lahum maxaad ugu ogolaatay inay kaa hadhaan xataa yatabayana laka ilaahay ku caddaanayaan aladiina sadaquu kuwa runta sheegaya oo wataclam alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inaad ogaanayso inamaa yastadinuka waxaa fasax iyo cudurdaar samaysanaya aladiina laa yuminuuna biاllahi walyowmi اlaakhir kuwa aan ilaahaya maalinta qiyaamo rumaynin wartaabat quluubuhum quluubtoodu waa shakisan tahay oo de waa munaafiqiin fahum iyagu fii raybihim shakigooda ayaa yataradaduuna ay dhex wareegayaan waa qoom shakisanoo aan islaamnimo iyo iimaantoona lahayn uma kadabahum allahu ilaahay waxa uu ku beeniyey nimanka munaafiqiinta fii cudrihim cudurdaarkooda biqowlihi hadalka ilaahay uu yidhi walow araadu lkhuruuja haddii ay dooni lahaayeen bixitaan oo ay dhabka noqon lahayd ila waa kuwan le low istaacnaa la kharajnaa macakum ee ku marmarsoonaye kuna dhaaranaye hadday bixidu dhabka ahaan lahayd baa ilaahay leeya la acadduu lahu way u diyaar garoobi lahayn cuddatan diyaar garow walaakin hase ahaatee kariha allaahu ilaahay baaba nacayn bicaafahum inay idin raacaan oy soo kacaan fathabatahum ilaahay subxaanahu wa tacaala waa dib dhigay oo waa laydinka reebeyba wa qiila qcuduu maca alqaacidiina waxaana la yidhi la fadhiya kuwa fadhiya howlgabka ah dumarka iyo dadka waaweyn la jooga walikay laa ya'sa almuslimuuna iyo si muslimiintu aanay uga murugoonin calaa qucuudi lmunaafiqiin munaafiqiintu hadhitaanka ay ka hadheen duulaanka iyo dagaalka ayaa loo beeniyey warkooda oo inde waxa weeye aanu waxoodu saxayn qaala tacaala ilaahay waxa uu leeyihi low kharajuu fiikum hadday idin raaci lahaayeen maa zaaduukum idinkumay kordhiyeen ilaa khabaalan fasaad iyo kharibaad mooyaane walaa awdacuu khilaalakum dhexdiinana isku dir iyo iska horkeen bay ka bilaabi lahaayeen dhigi lahaayeen yabquunakum alfitna iyagoo oo idinla doonaya fitno iyo isku dir wa fiikum waxaana idinku dhex sugan laftiinna samaacuuna lahum qaar dhagaysanaya maqlaya waxooda wallahu caliimun biaalimiin allana waa midu cilmi badan dulmifalayaasha laqad ibtagaw lfitnata min qablu horay fitna u damceenay muslimiinta u dhex dhigan intaasoo meelood wa qallabuu laka alumuura arrintana ay kuu gediyeenoo sida kale ay kuugu dhigeen xataa jaaa alxaqu ilaa xaqiiba uu yimi wadahara amru llaahi arrinkii ilaahayna uu muuqday oo xaqii ah wahum kaarihuun iyagoo dhibsanaya in la ogaado dee ila warkoodii baa caddaaday oo dee waxa weye meelo fara badan oo suurat lmunaafiquun waa ka ilaahay kaga warramay waxyaabaha ay samaynayeen waa kuwii lahaa lain rajacnaa ila lmadiinati layukhrijana alacazu minha aladal as'ila maada xadaa min almunaafiqiina xiinamaa taahaba rasuulu salى اllahu alayh wasalam lilkhuruuji ilaa gaswati tabuuka maxay ku sheekaysteen nimankii munaafiqiinta ahaa oo dhexdooda maray markii rasuulku u diyaar garoobay inuu u baxo waxa weeye tabuuk man takhallafa minhum yaa hadhay oo kami yani iyaga ka hadhay oo aan waxa weeye bixin man ista'dana rasuula sala allahu alay waslama fi takhalluf yaa fasax u weydiistay rasuulka inay ka hadhaan duulaanka bimaada caataba allahu rasuula ilaahay rasuulkiisii muxamed ahaa muxuu ku canaantay bimaada kadaba almunaafiqiina ilaahay munaafiqiintii muxuu ku beeniyey oo beentooda lagu caddeeyey addarsu taasicu waalaauun darsiga sagaal iyo soddonaad rujuucu rasuuli sala allahu calayh wasalama ila almadiina waa noqoshadii rasuulku uu madiine ku laabtay aqaama arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu ku nagaa bitabuuka tabuug ayaaman maalmo jaa waxaa rasuulka u yimi fii ahnaa'iha intaa uu ku sugnaa tabuuk yuuxanna ninkii magacaa lahaa ah, oo yuuxanna lo jiray waa saaxibu aylata meesha aylay loo yaqaano waa magaalo udhaxaysa shaam iyo xijaaze ninkii ka talinaya dee boqorka ka ahaa wa macahu iyadoo ay la socdaan ahlu jarbaa ee meesha jarba loo yaqaano dadkii deganaa wa ahlu adrax iyo adraxa dadkii deganaa wa ahlu miinaa iyo meesha miina loo yaqaano dadkii deganaa macnaha dhowrkaa deegaan dadkii deganaa iyadoo ay la socdaan buu rasuulku u yimi alayh isalaatu wasalaam fasaalaxuuhu nimankaasi rasuulka waxay kula heshiiyeen calaa icطaa'i ljizyati jizyadii inay bixiyaan fa acطaahum اlamaana rasuulkuna calayh isalaatu wasalaam ammaan buu siiyey waa la nabadgeliyey uma istashaara rasuulku waxa uu la tashaday asxaabahu asxaabtiisii fi sayri inay u socdaan ay u dhaqaaqaan ilaa maa huwa abcadu meel ka sii fog min tabuuka mar haddii tabuug u dagaal ka dhicin dee duulaanna loo soo diyaargaroobay waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu weydiiyey ma sii soconnaaba oo dee deegaanada kale durugsanna ma tagna fa qaala lahu cumaru cumar binu khaaab ayaa rasuulka ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in kunta umirta rasuulka ilaahay oo haddii ilaahay ku amray inaad hore u socoto fasir dhaqaaq fa qaala calayhi salaatu wasalaam rasuulku cumar waxa uu ku yidhi low kuntu umirtu bisayri haddii la i amri lahaa inaan sii socdo Eh, lam astashir eh, waxa weeye idin lama tashadeen laakiin waa arin aan la ifarin anigu uni waxa weeye aan doonaya ama igu dhalatay uma dabeetana amara rasuulku waxa uu amray birujuuci ila lmadiina oo aaraadii la soo jeediyey baa waxaa ku jirta cumar bin khaaab iyo rag lamidii ku taliyeen in aan waxba lsii socone la iska noqdo walamaa qaruba min almadiinati rasuulku magaaladii madiine markuu ku soo dhowaaday jaa'ahu waxa u yimi jamaacatu min almunaafiqiina kooxo munaafiqiintii ka mid ah aalibiina minhu iyagoo rasuulka ka codsanaya an yusalliya lahum inuu ugu tukado fii masjidi diraari masaajidkii ay dhisteen intii la maqnaa waa masjid diraar fasa'alahum rasuulku waxa uu weydiiyey can sababi binaa'ihi sababtay u dhiseen faxalafuu billaahi waxay ilaahay ku dhaarteen oo rasuulka ilaahay ugu dhaarteen in aradnaa ay ma aradna wax kale ugama jeedno ila alxusnaa tii wanaagga badin mooyaane oo wanaagu baanu u jeednaa wallahu yashhadu allana waa ka markhaatiye waa og yahay inahum lakaadibuun inay beenaalayaal yihiin arrin kale dii ujeeddo kale kala ahaayeen fa amara calayhi asalaatu wasalaam rasuulku waxa uu faray asxaabahu saxaabadiisii bihadmihi masaajidka in la dumiyo fafacaluu sidaba yeelaan ah, darsigani waxa uu ku saabsan yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii tabuguu gaadhay halkaana wax ciidanoo ku diyaarsan oo cadow aan loogu tegin maalma ayuu halkaa deganaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam intii halkaa uu deganaa deegaanadii ku dhowaa tabuuk ee aan ka fogeyn nimankii madaxda ka ahaabay bay qaarkood u yimaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo reerihii eryadaa deganaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam musaalaxa iyo heshiis bay la galeen waxaanay heshiis kula galeen inay jizyada bixiyaan diintoodana iska haystaan iyo gaalnimadooda jizyana bixiyaan sidaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ammaan iyo nabadgelyo u ku siiyey intaa kadib baa rasuulku waxa uu ku dhalatay ama ku soo dhacday in horaba loo socdo mar hadii ciidanka dee baaxaddaa leegna la wato in hore loo sii socdo meel tabuu ka durugsanba loo sii gudbo laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee waxaa dhaqan u ahayd in saxaabada la tashado oo wixii hawlee soo kordha iyaga uu bandhigo ragga uu la tashaday waxaa ka ahaa cumar ibnu khadaab cumar wuxuu rasuulka ku yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayow hadii lagu amray oo ilaahayba ku faray dee ina dhaqaaji un waxba wadatashi ha gelin ah, rasuulku wuxu uhi alayhi wasalaam haddii waxyi iyo amar ay noqon lahayd cidba lama tashadeene toos baynu dhaqaaqi lahay markaa cumar rasuulka calayhi isalaatu wasalaam wuxuu usoo jeediyey ama uu kula teliyey inaan waxba waxa weeye lasii soconin wuxuuhi waxaa inaga horeeya cudud iyo saanad badan cadow badan baa inaga horeeya inaguna masaafo dheer baynu soo soconnay markaa dee aynu iska noqono diyaar kalow kalo ka kasii weyn aynu samayno rasuulku taladaa waa qaatay calayhi salaatu wasalaam kadibna wuxuu amray in madiine loo laabto markii haddaba rasuulku uu madiine kusoo noqon rabay ee madiinaba uu kusoo dhawaaday baa waxaa ka hor yimi munaafiqiintii ile badankoodu may raacinba oo kuwan hadhay intii haddaba la maqnaa ile waa munaafiqoo mar walba isaga waxaa dan waa inuu dabshid sameeyo dabshid iyo fitno mar walba fitno kiciyo intii rasuulku uu maqnaaba waxay kasii gaadhsiiyeen masaajid masaajid bay sii dhisteen masaajidkan ujeeddadiisu ma aha cibaado ila kii rasuulkaaba dhisan calayhi salaatu wasalaam oo ku filan laakiin maqsadka iyo ujeeddadu waa inay ku kala qaybiyaan muslimiinta oo halkaasi noqoto xarun munaafiqiintu leeyihiin oo iyagu isku urursadaan fitanta iyo balaayada iyo iskudirkana ka soo abaabulaan rasuulka markii u yimaadeen rasuulka ilahay oo kaale noogu tuko calashaankaale xadhigga nooga jiro oo kala dil mayfahmi masaajid kaale loogu tuko oo mar hadduu rasuulku ku tukadana maxay ka dhigantay saasaa lagu saxgareeyey bay ka dhigantay waxaanay ku dhaaranaya in leeyihin khayr mooye wax kale uma jeedne waa masaajidadii maan dee soo kordhino waa cibaado une iyo wanaage kaale noogu tuko masaajidkan haddaba ujeeddadiisu sidaa aynu sheegnay fitan iyo dhibaatay bay uga jeedeen waxaa kaloo ay doonayeen masjidu ah, quba inuu kani la dhigo oo la tartamo dee ila masaajidkaasi magaalada uu ka baxsanaa waa qube eh. rasuulkuna alayhi salaatu wasalaam waa kii booqan jiray ee tegi jiray marka waxay saeen kan laftiisu kaaha la dhige meelahan magaalada u dhow ka dhista si waxa weeye isna uu qubo ula mid noqdo laakiin rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilaahay waa u sheegay nimankani maqsadka iyo ujeedada ay ka leeyihin dhismaha masaajidka iyo inuu yahay masjid udiraar ee aanu ahayn masjid alla ka cabsi iyo cibaado loo dhisay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu faray marka in la dumiyo ha sida saxaabadu yeeleen ilahina waa ka qur-aan ku tilmaamay waladiina itakhaduu masjida diraaran wa kufra wa tafriiqa bayna almu'miniina wairsaada liman xaaraba allaha warasuulah yani tilmaamaha uu diraar ku noqday masaajid dee dhib loo dhib loogu talagalay buu ahaaye kow waxa weeye wa kufran wa tafriiqan waa gaalnimo iyo kala qaybin muminiinta wa irsaadan liman xaarab allaha warasuulah iyo in dhufays looga dhigay xarun cidda ilahi rasuulkiisa dagaal kula jirta oo munaafiqiintii ay uga horeeyaan aqaama rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ku nagaa bitabuuka tabug ayaaman maalmo jaa'ahu waxaa rasuulka u yimi fii anaa'iha intii halkaa uu joogay yuuxana ninkii yuuxana lo odhan jiray waa saaxibu aylata magaaladii ayla lo odhan jiray ninkii boqorka ka ahaa wa macahu iyadoo ay la socdaan ahlu jarbaaa wa ahlu adraxa wa ahlu minaa deegaanada dadkii deganaan ay la socdaan fasaalaxuuhu rasuulka waxay kula heshiiyeen calaa icaa'i ljizyati jizyadii inay bixiyaan fa acaahum alamaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam ammaan iyo nabadgelyo ayuu siiyey uma istashaara asxaabahu kadibna rasuulku wuxuu la tashaday saxaabadii kala tashaday fi sayri in loo socdo ilaa maa huwa abcadu meel kasii durugsan min tabuuka tabuuk faqaala lahu cumaru cumar baa rasuulka ku yihi calayhi salaatu wasalaam in kunta umirta rasuulka ilaahayo haddii lagu amray inaad dhaqaaqdo fasir iska soco waxba wada tashi ha gelin arrintaa faqaala calayhi salaatu wasalaam rasuulku waxa uu yidhi low kuntu umirtu haddii lay amri lahaa bisayri socod iyo inaan dhaqaaqo lam astashir wada tashiba rasuulku wuxuu amray in loo noqdo ila lmadiinati xagga iyo madiina la laabto walamaa qaruba rasuulku markii uu ku soo dhowaaday min almadiinati magaaladii madiina jaaءahu waxa uu yimi jamaacatun min almunaafiqiina qaybo munaafiqiintii ka mid ah aalibiina minhu iyagoo rasuulka ka cotonaya an yusaliya lahum inuu ugu tukado fii masjidi diraarin oo dee waxa weeye sidaasi masaajidkuna uu ku noqdo mid dee saxa fasa'alahum rasuulku waxa uu weydiiyey can sababi binaa'ihi sababta waxa weeye ay u dhiseen faxalafuu billaah ilaahay bay ku dhaarteenoo waxay yidhaahdeen in aradnaa ila alxusnaa wax kale ugama jeedne tii wanaagga badnayd oo khayr iyo dee cibaado ah un baanu u jeedna wallahu yashhadu ilaahayna waa ka markhaati inahum lakaadibuun inay beenaalayaal yihiinoo ay ujeeddo kale ka leeyihiin fa aamara calayhi salaatu wasalaam rasuulku waxa uu faray asxaabahu saxaabadiisii bihadmihi in la dumiyo fafacaluu sida bay yeeleen as'ila kam aqaama rasuulu sala allahu alay waslam bitabuuka intay leeg buu rasuulku tabuuk joogay fiima stashaara asxaabahu rasuulku saxaabada muxuu kala tashaday maada qaaluu lahu saxaabadu maxay ku yidhaahdeen man jaa'ahu rasuulka yaa u yimi cindamaa qaruba min almadiina markii magaalada madiine uu usoo dhowaaday cama sa'alahum muxuu weydiiyey rasuulku cidii madiine markuu kusoo dhowaaday u timi su uu weydiiyey maxay ahayd wailaa hunaa naktafii sala allahuma calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi wsallama tasliima